بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhowaada silsiladii taariikheed aynu kaga warramaynay taarikh nololeedkii geesigii e muslimiinta ee khaalid bin lwaliid almaqzumiy e sayfullahi almasluul radia allahu canhu ardaa khaalid binulwaliid oo ahaa seeftii alle ee galka la-ayd ilaahay raalliha ka noqdo hana raalligeliye waxaynu ka soo warrabnay walaalayaal xalqadantii ka horreysay khaalid ibnulwaliid oo soo afjiray arrintii riddada ama dadkii diinta ka baxay walciyaadu billaah jasiiradda carbeedna ku soo celiyey diinta islaamka falilahi alxamdu ilaahay bana mahaddaa iskale kadibna waxaa bilaabantay furashooyinkii waaweynaa ee islaamka ay furanayeen yacni dowladdii weynada farisiyiinta iyo dowladdii kale ee roomaanki in la furanayo dowladda farisiyiintana walaalayaal waxaa ka warramay xabiibka moxamed sala allahu caleyh wasalam axaadiis badan ayaa tilmaamaysa waxaynu soo qaadan karaynaa xadiiskii saxiix muslimka kusoo arooray ee nebigu laha calayh salaatu wasalaam taqzuuna jasiirata alcarab fayaftaxuha allahu lakum waxaa ku duulaysaan jasiiradda carbeed oo allah idin furaya uma taqzuuna alfaris fayaftaxuha allahu lakum kolkaas haddana ku duulaysaan dowladda farisiyiinta markaasuu alla furaya subxaanahu wa tacaala uma taqzuuna aruum fayaftaxuha allahu lakum markaas haddana aada ku duulaysaan roomaankii ilaahay baana furay uma takzuuna dajaal fayaftaxuha allahu lakum markaasa haddana ku duulaysaan dajaal cawar ama masiixu dajaal ilaahay baana idin furay xadiiskaasi markaa walaalayaal kama qaala calayhi salaatu wasalaam waxa weeye walaalayaal xadiis ka warramaya mucjisooyinkii nebiga oo wuxuu tilmaamaya xitaa tartiibka cajiiba siduu nebigu u tartiibiyey wuxuu dhahay jasiiradda carbeedba marka hore ku duulaysaan islaamnimay kusoo noqon farisiyiintii subxaan allah romaankaa kusii xiga dajaalkiibaa kusii xiga markaa xitaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u tartiibiyey axaadiis kaloo fara badan ayaa tilmaamaysa waxaa ka mid a ah xadiidkii cadiy bni xatim aطa'i radi allahu canhu wuxuu leeyahy cadiy bni xaatim ee nebiga calayhi salaatu wasalaam anigoo la jooga ayuu wuxuu nebigu nagu dhahay buu yidhi mataqaanaa magaalada xiira la yaqaan xiira waxay ku taallaa ciraaq walaan magaalada ma taqaanaa buu igu dhahay markaasa waxaan idhi buu yidhi waan maqlay oo waa layga sheekiyey lakiin anigu maan arkin markaasuu nebigu wuxuu dhaha calayhi salaatu wasalaam magaaladaasoo maad arkin waxaa ka imanaysa haweenayda ayaa imanaysa buu ihi iyadoo markaa eh, gaadiidkeeda saaran waxayna imanaysaa kacbada ilaahay oo ay ku dawaafaysaa wax dhib ahna looma geysanay si nabadgelyo ah ayay dhulkaa u maraysaa subxaan allah markaasu wuxuu weliba u dhahay buu yidhi cadiy bni xaatim rasuulkii allah wuxuu yidhi sidoo kale eh, haddii ay cumrigaagu dheeraado inطaala bika alcumru haddii cumrigaagu dheeraado cadiy ibni xaatimow waxaad arkaysaa kunuusu kisra boqorka kisra kamsiyadiisa ama khasnadihiisa ayaad arkaysa markaasu wuxuu dhaha cadiy ibni xaatim waxaan ku dhahay rasuulkii alle sala allahu aleyh wasalam rasuul allah ma waxaad u jeedaa kisra ibnu hurmus ma waxaad u jeedaa boqorka kisra ibnu hurmus ayaad u jeedaa markaasuu nabigu dhahay nacam kisra ibnu hurmus weeyi waana boqorkii farisiyiinta ninkaas subxaan allah cadiy ibni xaatim wuxuu dhahay markii dambe haweenaydii horta miskiinadahayde dawaafaysay kacbada ee ka imanaysay magaalada xeera ee dhulkaas oo dhani nabadgelyada ku maraysa waan arkay buu yihi taa shaahidtu baan ka ahaa maraggii markhaatina waan ka aha buu yidhi subxaan allah wuxuu kale uu yidhi qasrigii boqorkii kisra ibnu hurmus uu fadhiyi jiray ee uu uga teelin jiray dowladda farisiyiinta madaa'in ku yaalay loo yaqaanay qasri abyad anigaaba kamid ahaa buu ihi kuwii gacantooda ku furtay subxaan allah wa sadaqa rasuulullah rasuulkii allana run buu sheegay muslimiintana furanaysa xadiiskaasina wuxuu ku tusinayaa in muslimiintu ay furanayaan dhulka faris sidii nebigu u sheegay bana u dhacday sal allahu alayh wasalam sidoo kale xadiis kale ayaa jiray xadiistu aad bay u badan yihiin waxa weeye xadiiskii yowm alkhandaq ama maalintii yowm alaxsaab ama khandaqa nebiga godka u qodaya nebiga loogu yeedhay in uu dhagixi eh, uu ku dhufto sabarada ama mandaraqa dhagixii la awoodi kari waaye in la jajabiyo kolkuu sabarada ku dhuftay nebigu wuxuu lahaa allahu akbar uctiitu mafaatiixa kisra ilaahay baa weyn waxaa la isiiyey furayaashii boqortooyada kisra subxaan allah riwaayo kalena ay tiri imaam xadiiskii kale isaguna uu soo aroorinayay imaam nisai uu lahaa yani waxaa markii hilaaci kasoo baxay waxaa lay tusay qusuur asham iyo qusuur alfaris qasriyadii dowladda farisiyiinta markaasi saxaabadda waxay lahayd rasuulka ilaahayow ilaahay noo bari aanu qabsanno oo aanu xukunkooda iyo dowladdooda la wareegno islaamnimona ha gasho nebiguna waa ugu dacay dabcan nebigu sala alayhi calayhi wasalam sidii uu sheegay ayayna u dhacday muslimiintii way furteen dowladda farisiyiinta markii ay furanayeen walaalayaal sabab ayaa jirtay ku kaliftayna muslimiintu ay dhulkaa galaan ninka la dhahda muthanna ibnu xaaris ashaybani radi allahu canh ayaa qiira ayaa qabatay ciil iyo cadhana waxay ka qabatay dowladda farisiyiinta kolkaa wuxuu doonay in uu weeraro dowladda farisiyiinta subxaan allah ninkaa warkiisii waxaa helay khaliifkii rasuulka ilaahay ee abibakar oo jooga markaa magaalada madiina dabadeedna wuxuu dhahay ninkan warkiisii buu raadiyey nin la dhahdo qays ibni caasim atamiimi ayaa ninkan ka warramo yidhi waa lagu garanayaa buu yidhi haadaa rajulun gayru xaamil dikri buu yidhi walaa majhuula nasab walaa daliil alcimaad ninkan waa lagu garanayaa buu yidhi waa nin la yaqaano mana aha nin nasabkiis iyo dhalashadiisu ay ay la moogan yahay ama laga jaahil yahay mana aha nin ay nin daciifo yani aan la ysku hadlayn karayn wuxuu uga jeeda yani waa la ysku hadlayn karaa waa nin xoogan in yar markii la joogayba muhanne ibnu xarit ashaybani ayaa wuxuu u yimi khaliifkii rasuulki ilaahay abibakr asidiiq dabadeedna wuxuu ku leeyay yaa khaliifata rasuuliillah khaliifkii rasuulka ilaahayow istacmilnii calaa man aslama min qawmi waxaad ii adeegsataa buu oo madaxay u iiga dhigtaa ciddii ka islaamtay qabiilkaygii reer bani shayiban uqaatilu bihada alacaaji min ahli faris aan kula dagaalamo qoomkayga acaajimtaas reer farise yacni cajam waxaa loo yaqaanaa ciddi aan afka carabida ku hadlin aan kuwa kula dagaalamayo ogolow marka abibakr asidiiq radi allahu canhu wuu ogolaaday ninkani waa cajiib waa layaab subxaan allah muthana ibnu xaarith ashaybani waa cajiib qiso cajiiba buu leeyahy hadda ka hor buu nebiga usoo wafdiyey isagoo la socda walaalayaal qabaa'ilkiisii reer bani shaybaan dabadeedna nebiga u bandhigay islaamnimadii oo aayaad qur'aana ku akhriyay qul tacaalow atlu maa xarama calaykum rabbukum aayad qur'aana buu ku akhriyay wixii alla uu ka xarimay muslimiinta sidoo kale wuxuu ku akhriyay aayaad kale in allaha yaamuru bilcadli walixsaani waitaa'i di lqurba wayanha can alfaxshaa'i walmunkari walbagyi yacidukum lacalakum tadakaruun fii suurati annaxli aayaadkaasuu ku akhriyay nebigu calayhi salaatu wasalaam qabaa'ilkii reer bani shaybaan madaxdoodii oo uu ka mid ahaa muhane ibni xaris ashaybani aad bay uga heleen qur-aanka kariimka iyo marka akhlaaqda iyo isluubta wanaagsana qofka muuminka laga rabo inuu ku dhaqmo markaa waxay dhaheen maxamedo war fiican ayaad sheegtay laakiin muhane ayaa hadlay muhane ibni xaris ashaybani ma wuxuu leeyahay laakiin maxamedo buu yidhi wuxuu dhahay waxaan anagu la deganna honjiraan la nahay nimanka farisiyiinta ayaan la degannahay nimankan farisiyiintana ballan baanu kala galnay iyo ah, axdi ayaanu kala galnay ah inaanan dhib ku keenin dowladooda ama cid dhib yani ku wada dowladooda aanan u hoynin ama aanan hoy u noqonin rasuulku wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam maa asaatum idaa afsaxtum asidqa maydaan xumaynin haddaa run ku hadasheen run aad sheegteen wax yacni maydaan xumaynin si xuna maydaan hadlin dabeedna nebigu wuxuu sii raacay calayhi salaatu wasalaam inahu laa yaquumu bidiin illahi ila man xaadahu bijamiici jawaanibihi diintan ma istaajinayo mid ama qof yacni koobay jawaanibtiisa o dhan dhinacyadiisa oo dhan saasuu nebigu dhahay waanu ka tegay meesha muhana ibnu xaarita shaybani oo ka cabsanayay dowladda farisiyiinta subxaan allah ayaa iminka wuxuu u yimi khaliifkii rasuulka ilaahay isagoo ciil iscuncunaya oo leh istacmilnii wuxuu leey ii adeegso kuwa la dagaalamaya khaliifkii rasuulka ilaahayo waa cajiib iyo yaab subxaan allah subxaanahu muqayir alaxwaal min xaalin ila xaal min xaali alkhawf ilaa xaali shujaaca subxaan allah ilaahay baa xumaan iyo nuqsaan ka nasahan ninkaa kasoo bedelay isagoo cabsanaya u bedela markaa geesinimo geliyey subxaan allah markaa waa waxaa la dhahaa culamadu taarikhda tilmaamaan asal ahaan waa ninkii sababayba yani inay muslimiintu ay furtaan dowladdii farisiyiinta marka e, ninkii muhane ibn xarit ashaybani ciidan ayaa lagu daray e, wuu tegay dhulkii faris ayuu tegey maded baa loo diray marka maded cusub ayaa loo diray madedka waxaa hogaaminaya khaalid bin lwaliid almaqzumiy sayf allahi maslul ayaa la faray in uu aado dhulka ciraaq uu aado ciraaqna waxa haystay markaa farisiyiinta ayaa haysatay waa baxay markaa khaalid sidoo kale cayaad bnu hanam isagana waa lasoo faray ciidan baa loo soo dhiibay isagana waxaa la faray inuu aado dowmat aljandal inuu aado oo furto eh, laakiin cayaad ibnu hanam isagii ciidankiisii halkaas ayay markaa muddo ayay ku qaadatay inay furtaan waana inoo soo socotaa arrintiisii waqti dheer bay ku qaadatay runaantii laakiin khaalid radi allahu canhu isagii ciidankiisii oo toban kun ahaa waqtina kumay qaadanin markiiba waa ku kediyey wuxuu u tegey markaa ninkii la dhihi jiray muhane ibnu xarit shaybani markaa muhane ayaa isna ciidankiisii kusoo biiray ciidanka muhanana sideed kun yuu ahaa ciidanka khaalidna wuxuu ahaa toban kun marka isugeyn waxay ahayd sideed iyo toban kun oo ciidan ayuu hogaaminayay markaa khalid ibn lwalid almaqzumiy sayfullahi lmasluul dabadeedna khaalid baa hoggaanka guud ee ciidamada muslimiinta loo doortay isagana hogaamiye ahaa radiallahu canhu abanduulne ama generaalka guud ee ciidamada markaasuu khaalid wuxuu soo qoray radiallahu canhum warqad buu diray abibakar uu leeyahay khaliifu rasuulkii allow waxaan u baahanahay madad kale dabadeedna wuxuu kusoo daray ciidankii madadka ahaa buu soo diray madadkaasina wuxuu ahaa hal nin <laughs> hal nin ayaa madad looga soo dhigay subxaan allah ninkaasina wuxuu ahaa geesigii muslimiinta alqacqaac ibnu camru atamimi qacqaac ibnu camru atamimi ayuu ahaa radia allahu canhum qacqaac ibnu camru atamimina isaguna walaalayaal waxa weya waa nin taarikhda islaamka iyo muslimiintaba ku caana arrintiisana khilaaf badan ayaa jira ama yacni siiradiisa culamada qaar waxay leeyihin saxaabi muu ahayn oo taabici buu ahaa qolyo waxay leeyihin saxaabi buu ahaa qolyo xataa waxay dhaheen qof la dhafo qaacqaac ibnu camru tamiimi mabuu jirinba subxaan allah calaa kulli xaal waa culimmada khilaafkeeda laakiin sida loo badan yahay wuxuu ahaa nin taabiciya oo geesiyo ka mida geesiyada muslimiinta ayuu ka mid ahaa radia allahu arda khaalid waa baxay marka ciidankiisa isagoo hogaaminaya ninkii markaa farisiyiinta hogaamiyahoodii ciidanka ahaa ciraaq u matalayay ama u joogay ayuu warqad u diray oo ku yidhi waxaad islahaysid soo daa ayuu wixii aad islahaysid soo da markaan waan iska kaa dhicinaynaa subxaan allah ninka markaa walaalayaal hurmus ayaa la dhihi jiray hurmus ayaa la dhihi jiray waa hogaamiyaha guud ee ciidamada farisiyiinta isagiina markaa ciidan fara badan ayuu watay boqorkii farisiyiinta oo xilligaa la dhihi jiray anusharwan ayuu isna madad ka dalbaday madadkii ayuu usoo diray madedkii qayb way soo gaadheen qayb badanna may soo gaadhin ciidankiisii markaa way soo dhaqaaqeen waxay yimaadeen magaalada loo yaqaano kadma alkadma alkadma markii hore ciidamada muslimiinta joogtay khalid ibn walid radi allahu canhu magaalada kadmana waxaan filayaa in ay ku taalo wadankan iminka loo yaqaan kuwait calaa kulli xaal kadma ayuu yimi markaa ayuu yimi ninkii hurmus intuu kaadmo kusoo socday hurmus oo ahaa hogaamiyihii dowladda farisiyiinta ayuu khaalid ka dhaqaaqay kaadma oo wuxuu tagay magaalo kaloo la dhaahdo alxafiir waa maxay talo sababtu sababtu waxay ahayd khaalid radi allahu canhu waa tan khidadiisii iyo cabqariyadiisii cajiib cajiib cajiib waa la yaab wuxuu ogaaday ciidanka la socda boqorkan ama yani ninka hogaamiyaha ninka la socda inay ciidan aada u tiro badan yihiin oo tiradooda ay aada uga tiro badanta kusoo laablaamaysa ciidamada muslimiinta sidoo kalena ay wataan hub aada u fara badan oo culaysinaya markaanu qaaday dacfigii ama marka gooldolooladii ciidankaasi uu lahaa buu ka faaiideystay dabadeedna wuxuu doonayaa in uu daaliyo oo ay tacbaanaan meeshii alkaadme muslimiintu ay joogtay ayuu hurmus yimi isaga ciidankiisii khaalid waa ka dhaqaaqay wuxuu tegay alxafiir hurmus baa ciidankii soo kaxeeyey wuxuu ka daba tegey meeshii loo yaqaanay alxafiir alxafiir buu haddana kasoo laabtay khaalid ibn welid wuxuu kusoo noqday alkaadma ayuu kasoo noqday ninkii hurmus xafiirtii buu tegey wuu waayey khaalid iyo ciidankiisii waa cadhooday subxaan allah haddana dib buu kusoo noqday meeshii alkaab ma ahayd meesha dhanka webiga ama biyaha ah bay degeen khaalid iyana halkiibay ku sugnaayeen laakiin wax biyo ah maysan haysanin muslimiintii baa cabatay waxay leeyihin biyan u baahannahay subxaan allah markaasu wuxuu lahaa khaalid layasbiranna almaa asbara lfariiqayn biyaha waxa u samraya buu yihi labada kooxood cidda adkaysiga badan laakiin ilaahay subxaana wa tacala naxariistiisii waxaa ka mida ah dadkaasi dad qalbiyadooda ay wanaagsan yihiin bay ahaayeen ilaahay baa subxaana wa tacaala roobba u keenay oo aada iyo aad bay ugu farxeen muslimiintii biyihii roobkaabay cabeen subxaan allah waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid a ah walaalayaal in ninkii hurmus la dhihi jiray ee hogaaminaya dowladda farisiyiinta inuu ciidankiisii tiraada badanaa uu silsilado ku xidhay silsilado gacmaha iyo lugaha iyo silsilada kaga xidhay sababtuna waxay ahayd wuxuu doonayaa in aanay goobta dagaalka ka cararin iyo inay isku wada dhintaan yacni nin walba inuu ogaado inuu goobtan uu ku dhimanayo oo uu dagaalamo subxaan allah khida noocaddaas ah ayuu qaatay marka aduu labadii ciidan way is walaalayaal ciidankii khaalid iyo ciidankii ninkii hurmus la dhihi jiray hurmus ayaa wuxuu dalbaday in uu e, mubaaraso ugu soo baxo khaalid ibnulwaliid khaalid ibnuwaliid radi allahu canhu nin geesiya buu ahaa markiiba ugu soo baxay laakiin hurmus dhagar buu maleegay dhagar ayuu melay katiiba ama guuto yar oo ka mida eh, dowladdii farisiyiinta ayuu hoosta kala ballamay wuxuu yihi khaalid markuu soo socdo uu soo baxo yacni ku booda khaalid aynu dilno markaa qaab shirqoola buu mateli mubaarasaduna shirqool kuma jiro waa mamnuuc mubaarase hadday tahay ciidanku halkaasuu taagan yahay ciidanka kale halkaasuu taagan labada nin ayuu keliya isu soo baxaya waa laysku eegaya kii la dilo ayaa marka la arkay kii wax dilayna halkaasuu maraya subxaan allah laakiin khiyaaru ku kacay iyo qadri iyo shirqool buu soo maleegay ninkii la dhihi jiray hurmus qaa-idka ama hogaamiyaha u ahaa dowladda farisiyiinta dabadeedna khaalid ayuu doonay inuu shirqoolkaa ku dilo subxaan allah khaalid oo soo socda ayaa waxaa arkay in koox katiibo ahi ay ka dambaysa ninka hurmus waxaa arkay nin aada u khatar ahaa oo ciidanka muslimiinta ku jiray oo faraskiisiibuu kusoo booday ninkaasi waayo waa alqacqaac ibnu camru atamiimi radia allahu canhu ayaa arkay isagiiba soo booday markaa faraskiisii soo kaxaystay wuu orday subxaan allah khaalid iyo ninkii hurmus baa iskale kuwii kale oo isla khaalid dil ayuu markaa subxaan allah ka gaadhay nimankii ayuu laayey alqacqac ibnu camru ayaa nimankii dilay khaalidna wuxuu dilay hurmus hogaamiyihii guud ee dowladda farisiyiinta xagga dagaalka u qaabilsanaa ama generaalkoodii guud faqatalahu waa dilay khaalid baa dilay radi allahu canhu dabadeedna way niyad jabeen dowladdii farisiyiintu ciidankoodii muslimiintiibaa galay subxaan allah waa la ysgalay way laayeen marka mashkiladdu waxay ka timi nimankii silsiladaha isku xidhxidhay ee gacmaha laga xidhxidhay way dhaqaaqi kari waayeen way ordi kari waayeen way baxsan kari waayeen subxaan allah kii lasoo maraba waa la diiday dadkiiba halkaasay ku madheen silsiladahaas ayay ku madheen ninkaasi walciyaadu billah wuu u maleegay isagoo ka cabsanaya yacni khiyaano ka cabsanaya mayna cararaan uu ka cabsanayo markaa muslimiintii baa adigu gacan sarraysay ninka hurmus ee la dilay nin wuxuu ahaa yacni qad sharufa yacni arrinkiisiibaa waxay gaadhay darajooyinka ugu sarraysay dowladda farisiyiinta laga gaadho ayuu ka gaadhay wuxuu markaasi tahay qolonsiyad ama koofiyad bir ah oo dahaba ah. subxaan allah sidoo kalena waxay uusitay maryod xariira oo yani mar kastoo ninka darajo cusub loogu daro ciidanimadiis ama yani xidig cusub loogu daro maryo cusub iyo dahab cusub baa laga luli jiray iyo koofiyad markaa qiimaheedu ay dhantahay boqol kun oo diinaar miat alf diinaar subxaan allah dhammaanteed wixii dhan muslimiinta waa gacanta ku dhigay waxay u direen marka walaalayaal khaliifkii rasuulki ilaahay ee abibakar asidiiq khumus ayaa loo diray khumusku waxa weeye shan meelood meel ayaa loo diraya inta kalena dadka muslimiinta haniimaystay ayaa loo qaybinaya fa haakada saasay ku dhamaatay markaa macrakadaas iyo dullaankaasi macrakadana waxaa loo bixiyay macrakatu dati salaasil macrakadii u saaxiibka ahayd silsilada hurmus ayaa ku xidhxidhay qoomkiisii oo dhan silsilada ku xidhxidhay arrintaasina waxay ka mid ahayd waxyaalihii jebiyey ninkii markaa hurmus iyo ciidankiisiiba ciidankii markaa wixii carari karayey way carareen Eh, laba nin oo la socday eh, eh, dowladda farisiyiinta oo la dhihi jiray qabaad iyo anushajaan laba nin ayaa ahaayno waxaa dhalay boqorka farisiyiinta ee la dhihi jiray anusharwan ayaa dhalay labadii nin way yaaceen way ordeen khaalid wuxuu dhahay ciidankiisi wuu yeedhay khaasatan muhanne ibnu xaarisa shaybani ayuu ku yidhi ka daba orod oo eryo baacso labadii nin ayuu eryado way baacsadeen subxaan allah wuu eryaday ilaa maayo ay ka galeen meel la dhahdo almadaar ay ka galeen meeshan almadaarna waxaa joogay ciidan kale oo madad ahaa oo boqorkii anuusharwan uu soo diray oo uu islahaa ku xooji ninkii hurmus laakiin ninkii hurmus waxa ay warkii warkiibaa gaadhay in goobtii kaadma la dhihi jiray lagu dilay macrakada daati salaasil loo yaqaano inuu ku dhintay nimankii ordayena ee reer farisna halkaasay magaaladaasay galeen muhane ibnu xaris baa wuxuu soo qoray fariin uu ku leeyahay khalid ibnu waliid nimankii ciidan kale ayay halkan ku haystaan oo ay isku urursadeen khaalid markiiba si deg deg ayuu ciidankiisi u abaabushay goobtii dagaalka ayuu tegay marka ciidankaa kale waxaa uu hogaaminayay farisiyiinta nin la dhahdo qarin ayaa u hogaaminayay qarinna isaguna ciidankiisi waa abaabushay walaalayaal dhanka labada dhanna wuxuu kala magacaabay labadii nin ee kale la soo eryaday ee la dhihi jiray qabaad iyo anushajaan uu dhalay boqorka anusharwan dowladda farisiyiinta uu dhalay khaalidna meeshii buu yimi walaalayaal sidii markaa caadada ahayd waxay dagaalkii u ku bilaabmay mubaaraso isu soo bax qabaad oo ahaa hogaamiyihii markaa ciidamada uu hogaaminayey ayaa markaa eh, wuxuu doonay isagii in uu mubaarase usoo baxo waana usoo baxay waxa usoo baxay nin la dhahdo magaciisii micqal la dhaho eh, ibn alashjac ayaa usoo baxay ibn alacyash la dhaho ayaa usoo baxay micqal oo dhanka muslimiinta ka socday iyo qabaad oo hogaamiyihii ahaa markaa farisiyiinta ayaa dagaalamay micqal baa dilay hogaamiyihii ciidankooda wuu dilay subxaan allah labadii ninee kale iyaguna wuu dhalay boqorka farisiyiinta qabaad yaanu shajaan ee iyaguna dee labada dhan kale hogaaminaya iyaga laftigooduna mubaarasay usoo baxeen iyo isu soo bax mid waxaa usoo baxay nin la dhahdo caasim ibnu camru atamimi waxay walaala yihiin alqacqaac ibnu camru atamimi ayay walaala yihiin caasim ayaa dilay markaa qabaad saasuu ku dilay kii kale aanu shajaan la dhihi jirayna waxaa soo baxay cadiy ibnu xaatim aطa'i radia allahu canhu arda oo da-diisu xilliga camri ay ahayd nin da weyn ahaa cadiy ibni xaatim ayaa dilayna anu shajaan subxaan allah saddexdoodii qaa'id waa la dilay mubaarisa lagu dilay dabcan way niyad jabeen dagaalkanna waa laga waa lagu jebiyey markaa dowladdii farisiyiinta muslimiinta gacantii sare lahaa dagaalkan weliba dad aada u tiro badan ayaa ku dhintay soddon kun oo qof ayaa kaga dhintay farisiyiinta dad gaadhi sababtuna waxay ahayd walaalayaal badda ayay isku sii daayeen oo waxay dooneen markaa walaalayaal in ay dooma kaxaystaan laakiin baddii bay ku qarqoomeen iyo biyihii bay ku qarqoomeen iyo webigii webigii baan ujeedaa webiga furatin ahaa baan filaya webigii bay markaa ku qarqoomeen oo ay ku maanshoobeen oo halkaasay naftii kaga baxay subxaan allah gacantii sarena waxaa yeeshay muslimiintii iyo geesigii muslimiinta ee khaalid ibn lwaliid radi allahu canhu arda khalid ibn waliid walaalayaal markii uu yani uu qabsaday dowladdaas oo dhan magaalooyinkaas dhan uu qabsaday nimankii markaa reer farisna ay ordeen oo yaaceen khaliifkii rasuulka ilaahay ayaa fariin usoo diray leh dadka musaariciinta ama dadka markaa yani aan kamid ahayn dadkii dagaalamayay ee beerofalatada ah masaakiinta ah iyaga lama laynayo iyaga jizya laga qaadaya hadday islaamiyana muslimiin bay noqonayaan sidii ayuu fuliyey markaa khaalid ibn lwalid radi allahu canhu wuxuuna dirtay ciidamo kaleo daliica daliicadu waa maxay waa sahamin ciidamo kaleo sahamin ah oo usoo indha indhaynaya dowladda farisiyiintu ciidamada kale ee markaa ay soo abaabulayso subxaan allah dagaaladaas waxay ahan dagaaladii ugu horreeyey ee markaa khaalid ibn lwaliid geesigii muslimiinta sayfullahi almaslun uu hogaaminayey ee uu ku burburinayay dowladdii farisiyiinta ee markaa walaalayaal cimrigeedu uu dhammaa subxaan allah shan kun oo sannadood oo u arkaysay walaalayaal carabta inay yihiin dad jaahiliina oo u arkaysay macnaha isdhigatay subxaan allah asbaabta keentay inay dowladdaasi ay jabtana aada bay u tiro badan tahay insha allah marka aynu ka waramayno ghazawaadka kale ama duulaainka kale ayaanu sheegi doonaa insha allahu tacaala waxaana ugu weynaa marka dulmiga dhexdooda dulmiga mar walba haddii dadku dhexdooda isdulmiyaan oo is addoonsadaan khasaare ayay ku dhammaanaysaa mar walba haddaanay cadaalad jirin subxaan allah xalqadeennina walaalayaal inahaasan insha allahu tacala kusoo gebagabaynaynaa waan kusoo gunaanadaynaa insha allahu tacaala intaynu ku kulmi doonno xalqadda soo socotana waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu